asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuhu waa lansaar sturio ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar sturio lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacdu fayaquulu lmusanifu raximahu llah wakafara lahu lah aladilatu alcaqliya waxaynu ku jirnay fasalkii labaad aliimaanu birububiyati illaahi tacaala likulli shay kelimatu rububiya ama kelimatu rab waxaynu sheegnay saddex macno inay xambaarsan tahay alkhalqu waalmilku watarbiyatu rabbi waxay xambaarsan tahay awalan umis wax la uumo waxba haddaan la umin maxaa loo rabbi noqonayo waxaa labaaday xambaarsan tahay almilku wax la hantoo la yeesho waxa saddexaad ay xambaarsan tahay atarbiyatu watasarufu maamulid iyo barbaarin haddaba uun idaylkiisa inuu eebba uu rabbi yahay ayaynu ku jirnoo sheegnay markaa laba adillo ama laba tusaaleynu sheegnay mid naqli ah oo samci ah oo wixii rabbi iyo rasuul laga soo guuriya laga maqlayaa iyo mid caqli ah adiladii naqliga afar bay ahay afartii waa ka baxnay waxaynu joognay aladilatu alcaqliya tusaalyaalkii caqliga iyo garaadka ahaa ee lagu garanayay ee eebeyna uu rabbi yahay un idaylkiis iyo rabbinimadiis aladilatu tusaalyaal alcaqliyatu caqliga loo nisbeeyey min aladila daliilyaal waxaa ka mid a adiladii alcaqliya caqliga loo nisbeeyey almandiqiya maskaxdii yamaanka gashay asaliima caafimaad qabtay aan dhaliil iyo meel laga dura ahayn calaa rububiyatihi eebbaweyne rabbinimadiisa rabbinimada korkeeda ku tusinaysay caza eebbakaadka uu nidaylkii wajalla weynaay likulli shayin wax la arka dhammaantii u uu rabbi yahay waxaa ka mid a ah adiladaas maa yeli qodobada soo socda kow qodobka koobaad waxaa weeye tafaruduhu eebba la keliyoobidiisa tacaalaa korahaye bilkhalqi uu mis wax la uumo uu la keli noqday likulli shay wax la arkay idaylkiina uu uumay waa daliilka koowaad ee caqliga ah in eebbe uu la keliyoobay wax umidda oo wax wax umee isagaanan ahayn inuusan jirin wax isaga wax la umayna uusan jirin tafaruduhu eebbe la keliyoobidiisa tacaalaa korahaye bilkhalqi abuuridda uu la keli noqday likulli shay wax la arka idaylkii la abuuro id min almusallami arrinta la nabadgeliyey ee wax laga sheegi waayo waxaa ka mid a bihi arinka la nabadgeliyey ee meel laga gala ama laga dure la waayey ladaa kulilbashari dad dhammaantood agtooda waxaa ka mida a ana alkhalqa uumidda wax la umay waalibdaac dhambalidda wax la dhambalay lam yadaciima inuusan sheeganin aw yaqwi inuusan u xoog helin calayhimaa uumidda iyo dambalidda korkooda axadun axad u xoog hela oo sheegtaa ma jiro si wallaahi eebba weyne ka soo haray xaza eebba ka adkaa uunka wajalla weynaay wamahmaa inkasta kaana shayu shay uu noqdo shayga almakhluuqu ee lawmay sagiiran mid yar uu noqdo wada'iilan midaan waxba ahaynba uu noqdo xataa walow kaana waxa la umay haba noqdo shacratan tin ama dhogor fii jismi insaanin qofdada korkiis ku taal haba noqde aw xayawaanin dhogor ama tin neef xayawaana korkiis ku taalla haba noqde aw riishatan baal sagiiratan yar fii junaaxi daa'irin shimbir garbabkii ku yaal haba noqde aw waraqatin caleenba ha noqdo fii khusni maayid geed laanti gudihii ku yaalla haba noqdo fadlan iska badaa can khalqi jismin jir weyn uumidii taamin dhammaystiran aw xayin nool min alaysaami ka mida aw jurmin jurmi kabiirin weyn aw sagiirin yar min alajraami min alajraam waxyaalaha bidhaanta leh ka mida haba noqdee waxuusan eebba uumina male waxaan isaga ahayn oo wax uumayna male ama allaahu eebba weyne tabaaraka ceeblaah wa tacaala eebba dhaliilka kor ahaa faqad qaala eebba wuxuu yidhi muqariran isagoo sugaya alkhaaliqiya oo mid wax la uumo almudlaqa ee daysnayd lahu lilaahi eebbaweyne isagoo u sugaya duuna siwaahu eebba wax ka soo haray oo uu mid lale inuusan jirin ayaa wuxuu inagu yidhi alaa hooyaay tanabbahuu baraaruga waclamuu ogaada lahu lilah eebba keligii baale alkhalqu oo mid wax la umo iyo walamru amarka lagu umo uunka la umay oo kun fayakuun amarka fulaan meel maray ee dunidoo dhan iyo makhluuq yeelkii lagu umay iyo umidda labadaba lahu lilaahi waxdahu eeba keligii baale laa shariika lahu wax lale male fii daalika arrinkaa aynu sheegnay gudihiisaw tabaaraka allaahu eebba weyne waa ceeb la-aaday alihii rabbulcaalamiin idaylkii abuurtay lahaa maamulay wa qaal waxaa kaloo seeba yidhi isagoo inoo sheegaya keligiis inuu wax humo waallaahu eebba weyne maa khalaqakum idinka idin humay iyo wamaa tacmaluun waxaa idinku samaynaysaanba oo waxaan kasabka ah eed adiga samaysay allah kugu humay hadduusan kugu umin waxma samayn karaysid hal khaaliq baa jira wahuwa allahu casa wajala kolkaa idinka dadkaa naftiina iyo waxaad idinka sii samaynaysaan waxoo dhanba allah isla sameeyey waasna eebba weyne waa ammaanay calaa nafsihi eebba weyne naftiisa korkeeda ayuu wuxuu ku ammaanay bikhaaliqiyatihi uu miduu isaga wax umo buu isku ammaanay oo faqaal wuxuu eebba yidhi alxamdu mahad iyo abaal lilaahi rabbiga gar lagu caabudaa allaha khalaqa uumay asamaawaati ciraryaal iyo waalarda dhulalyaal wa jacala ka gadaal yeelay adulumaati mugdiyaal iyo wanuura iftiin labadaba kolkaa mugdi iyo iftiin iyo cirar iyo dhulal iyo waxa u dhexeeya intaba allaha uumay isagaa keligii baa mahadna leh oo waxaa lagu mahadinayaa hawshaan uu qabtay ee waxaan waxba qaban maxaa lagu mahadiya wa qaal waxaa kaloo sheeba yidhi wa huwa rabbi ger lagu caabudo waxaa aladii allaha yabda-u bilaabay alkhalqa oo mid wax la uumay bilaabay huma ka gadaal yuciiduhu uumidii yuu soo celinaya maxaa u dhaxeeya inuu mid la bilaabay iyo in la soo celiyo in la tirtiraa udhaxaysa oo yabda-u uu mid wax laumuu bilaabay huma yubiid nag buu ka dhigaya keligii baa haraya adduunkuu gadinaya ilaa uu ka yidhaha subxaanah liman ilmulku lyowm yaa maanta tala le wuxuu jawaabaa la waynaya ilaa waxa jiroon isaga ahayn maba jiraan fayajiibuu linafsihi isagii isu jawaabaya lilaahi alwaaxidi alqahaar kolka intuu uumay uu nidaylkii oo uu baabi'iyo mar labaad buu soo noolaynayaa mar saddexaad wa huwa rabbi ker lagu xaafido waxaa aladii allaha yabda-u bilaaba alkhalqa u mid wax la umay suma ka gadaal yuxiiduhu soo celinaya markuu baabi'iyo ka gadaal wa huwa soo celinta oo inta la baabi'iyo la soo celiyo baa ahwanu fudayd badan calayhi cala eebbaweyne korkii caqligeenna ba waxa laynagu fahamsiinaya waxa weeye masaajidkan markii koobaad ee la uumee la sameeyey ee la dhisay iyo haddii hamuuduma ama dhibaato gaarto soo celinta mar labaad la dhisayo sadan baa sahlan maxaa jira middaan dambe labay xuskan tahay khibrad aqoontii markii hore lagu sameeyey waa la haystaa wixiina waxbaa ka dambeeya laakiin markii hore meel banaan baa wax laga bilaabay wa ilaa eebbaweyne agti la bilaabay iyo baabi'intii la baabi'iyey iyo soo celinta dambe saddexda agtiisa way sagay mid markuu wax samaynayey kun buu yidhi wax samaysan noqo hadduu baabi'inayey kun eber noqo hadduu soo celinayey kun soo noqo hadday wixiiba kun kun kun hadday tahay isaga midu agtiisa waa isaga mid ee abuuriddii hore hawl iyo dhibaato uma lahayn baabiintiina hawl iyo dhibaato uma lahayn soo naqiddana hawl iyo dhibaato uma leh ee wahwa ahwanu innagaa waxaa layna fahamsiinayaa wax markuu bilow yahay iyo markuusan bilow ahayn ee dambe wuxuu sahlan yahay marka dambe ee soo dhaqaayo eesan bilow ahayn oo khibradna waa korortay khaadna waa jira la dabagalay wahuwa eebe aladi axad baa maxbuud xaq lagu caabudaa yabda-u bilaaba alkhalqa umid wax la bilaa wax la humo ayuu bilaabay oo waa bilaabay macnaheeda calaa kayri mithaalin saabiq jaangooyo iyo ugadayasho hortii la sameeyo suga dayday male suma ka gadaal uu yuxiiduhu khalqiga mar labaad soo celin doonaa wahuwa soo celinta la ahwanu fudayd badan calayhi eebba weyne korkii walahu eebba keligii baa leh almasalu tilmaan alaxlaa korayn badan tilmaanan laga koraynin oon tilmaan ka koraysa da xataa mid lamida ayan jirin eebba keligii baa leh fi samaawaati ciraryaal gudahood buu tilmaan sarraysa giddigeed ku leeyahay waalardi dhulaliyaal gudahood buu tilmaan sarraysa giddigeed ku leeyahay wahuwa eebba weyne keligii baa alcasiiz eebba goba oo unkiisa ka adaga alxakiim eebba maamul wanaagsan oo murti badan ah ee afalaysat miyayan ahayn idan arrinka haddaan saa usoo sharaxnay khaaliqiyatuhu eebba uumidiisu uunka uumay subxaana eebla wa tacaala korahaye likulli shay wax la arka kulligii khaaliqii uumay uu yahay hiya uumiddaa uu wax uumay saw daliilu wujuudihi eebbaweyne jiridiisa mid ku tusinaya saw maaha wa rubuubiyatihi wa daliilu rubuubiyatihi rabbinimadiisa uu umidaylkii uumay milkiyaas maamulo midna tusinaya saw balaa inayan ahayn warkeetuu leh waa yahay daliilu shiikhii baa yidhi marka wayna annaga muslimiintaa yaa rabbana rabbigiina lahaa na abuurtay na maamulayo calaa daalika inaad rabbi tahay korkeeda min ashaahidiin inta qirtay ee rumaysay yaan ka mid nahay daliilka labaad waa tafaruduhu eebba weyne la keliyoobidiisa tacaalaa korahaye birisqi cuntada iyo masruufka iyo biilka uu la keli noqday id maa min xayawaan nafla ma jiro saarixin ku soconaya fi lkhabraa dhulka gudihiisa dhulka korkiisa waxa ku socdaa ma jiro aw saabixin sideen oo kale saarix foofowe walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna waxiina tasraxuun marka dhul korkiisa wax ku faafa oo innaga aynu ka midna aw saabixin mid dabaasha filmaayi biyo gudahood sida kalluunka iyo xayawaanka badda ku nool oo kale aw mustakinin mid xasilan filaxshaa ilma galeen gudihii oo xayawaankan uur kale uurkii ilmaa ku nool oo masruuf iyo raashin ku qaata marka wax dhul korkiisa ku foofa ama bad gudaheeda baasha ama mustakinin xasilan ee sugan filaxsha ilma galeen iyo mindhicid eh, calool gudaheed ku jira ma jiro ilaa hadduu jiro wallaahu eba weyne tacaala koraaye baa khaaliqu risqihi cuntaduu cuno alla abuuray wahaadiihi waladii qadara fahadaw eebaa hanuuniyey oo intuu risqigii u sameeyey uu haddana risqigii inuu doonto eebba ku hanuuniyey hal mithaal qaata ilmaha hadda dhashay ama dad ha noqdo ama dunya ha noqde kolkuu dhashoos bannaan ka yimaado isagoon weli indhihii baqumaati u qaadin inuu naaskii habarta doonto naaskii habarta marka hadduuba dhashay naas meeluu ku yaallayaa baray gollankiibuu aadaya waladii qadara faada naaskii buu doonanaya afkuu la galaaya indhaha weli ma kala qaadin waa aragteen walaasiima xayawaanka qaarkood sida mukulaashii eygoo kale goormay indha u buqaan baxda maashaa allah toddoba beriya kadib bay indhaha buqaayaan hidaayadii baa ka soo horraysa risqigiisii lagu hanuuniyey habartiisii buu nuugaya marka waxaan hadduu dhashay naas iyo indho iyo dhegi iyo lugi iyo saynya u kala sheegay saynta afka muugashada ama dhagaha afka muugashada ama lugaha afka muugashada waxaasoo dhan dooni maayo naas buu doonanay waaladii qadara fahada wax walba intuu jaangooyey yuu wax la arkaba wuxuu u jaangooyey ee uu ugu talagalay ayuu ku hanuuniyey wey marka wax dhul korkiis ku foofa ama biyo gudahooda baasha ama ilma galeen gudahood ku sugan ma jiro ilaa hadduu jiro wallaahu tacaala baa khaaliqu risqii cuntadiisa uumay wahadiihi eebba haddana ku hanuuniyey muxuu ku hanuuniyey ilaa macrifati alxusuul gacanku dhigid aqoonsigiisa caleyhi calaa risqi gacanta lagu dhigo wuxuu kaloo babaray wa kayfiyatu tanaawulihi tanaawuli risqi risqiga laacidiisa lalaaca ee afka la gashana adiga ma arkino neef adduunyaah oo intuu geed yimaad caleentii gaari waayo saloolanayo ma aragta intuu isku taagan labada lugood labada adin kor u qaado ku soo qabsada geedkii afka la soo simo cunayo ma aragta waana xoolo caqli male wa kayfiyatu tanaawulihi wey mid la arkaba risqigii loogu talagalay suuxu ilaah u laaci lahaa eebbaa ku hanuuniya waalintifaaci bihi sidii risqigii loogu intifaaci lahaa looga faa'iidaysan lahaa eebbaha weynee waaxidka ayaa ku hanuuniya weli ma waydaan arkin dhagax intaad jebisay dhagixii markuu kala dilaaco gudihiisa dixiri oo buuran ma tagtay dhagaxaad kala jeebisay dhexdiisuu ku noolaa baad iyo biyo meeshaasuu ku haystay iyo hawiya dabayl iyo qorax iyo qabow ama dhulka ma qoday god qabri iyo ceel adigoo meel fog sii maraayo ma ugu tagtay halaq nooloo meeshaas iska degan ku nabad iyo caafimaad qaba baadkiisa biyihiisa meeshiina raashin yaalla oo lasoo dhigay adiga ma ujeedin tuba biyahoo suran oo ku daadaysa uma jeedid hawo iyo dabayl iyo qorax iyo qabow intaba aan laga maarmin suu ku helay ma taqaanid wallahu calaa kuli shayin qadiir xayawaankii markaa sheekha noo tilmaamay wuxuu yidhi fa min annamlati quraanjadii kasoo qabo quraanjo kaasqari xayawaan naflaha qaybta ugu yaryar bay ka mid tahay ilaa insaan dad laga soo gaaro alladii insaanka huwa isagaba akmal ugu kaamilnimo badan wa arqa anwaacihi anwaaci ilxayawaan xayawaan noocyaalkiisa ka ugu koreeyaa alkullu intaba quraanjo ka bilow ilaa insaan ka soo gaar alkullu intoo dhanba muftaqirun waa dhib qaba waa baahan yahay ilallaahi eebbaweyne ayuu u dhib qaba u baahan yahay caza eebbakaadkaa uunkiisa waje la weynaaye kolka ugu horeysa fii wujuudihi horta in la abuuray waxa quraanje la yihaa ama wax insaan la yihaa dhibaatada dhibka koowaad eedeebba u qabto inuu ku abuuro wey ood bar marka hore wax jira noqotid kolkaad abuurantid ood wax jira noqota kadibna mutadallabaad aada leedahay waxaadan ka noolaan karin waad u baahan tahay wixii aad lagu samaynayo labadaa markaad heshid oo xagna adigii lagu umay waxaad u baahnaydna laguu sameeyey ka gada aad u baahan tahay haddana hanuunin si aakhiraada ku hagaagto kolkaas saddexda nicmo ee ugu waaweyn ee ban ugu galladaysay nicmatuliijaad oo abuuridiia wa nicmatu limdaad waxaad u baahnayd baad iyo biyo dabayl iyo qorax oo lagu siiyey wa nicmatu liscaad labadaas kadib nabi laguu soo diro diin laguu dejiyo laguu kala tuso waxaa ku anfaca waxaan ku anfacay saddexda nicmo ee ugu waaweyn wey kolkaa quraanjo ka bilow ilaa insaan intiiba u yihi alkullu intuba muftaqirun wuxuu u qabaa ila allaahi eebba weyne caza eebba ka adkaa uunkiisa wajalla weynaaye fii wujuudihi horta in shaygii jiritaankiisa iyo abuuridiisa buu ugu baahan yahay oo haddaan eebba uumin eber buu noqonaya iyo waxaan jirin wa takwiinihi oo wixii isdhalana in riximkii iyo ilmihii dhacaankii laga uumo waxaan isdhalinna in amarkii la yihaa kun fayakuun uu kadib ahadow ka gadaal wafii khidaa'ihi raashinkiisa iyo wa risqihii cuntadiisa wallaahu eebba weyne waxdahu keligii ayaa muujiduhu khalqi asqar xayawaan oo quraanjaan ku sheegnay wa arqa xayawaan oon insaan ku sheegnay eebba ahaysiya wa mukawinuhu isagaa sameeya wa muqadiihi isagaa cunta siiya wa intaba waa isaga axadka umay ee ahaysiiyey ee cunto siiyey ee risqigee ee masruufka u qoray ee bakaliyii wey waa haahoy hiya waatan fii aayaati kitaabihi ilaah weyne kitaabkiisa aayadihiisiina waa kuwa kan tuqarir aayaddii waxay sugaysaa haadihi alxaqiiqa runtaas cadeen sheegnay wa tuhbituhaa waa sugaysaa naasixatan iyadoo cad kamaa hiya siday ahay qaala tacaala eebba wuxuu yidhi falyandur ilinsaan qofka dadka ah ha dhowro ilaa taxaamihi cuntaduu cunaayo oo marka cunto bisil oo agaasiman oo habaysan lagu hordhigo intay maraaxil soo martay marxaladan lagu soo hordhigay eed ku cunaysid waa heerkii ugu dambeeyey intee heeray soo martay ka hor waxay soo martay oy ka bilaabatay sida ayadaa noo sheegi doonto cirkii in roob laga keenay falyandur ilinsaanu ilaa taxamihi inna annaa laba qiro wey sababna almaaa sabban biyaa xirkii laga keenay dhulka jirkiisa hadduu gawaan isgala noqdo oosan biyihii xirka qaadanin wax ka soo bixi maayaan sooma dhulkii muxuu baahan yahay inta la tartariiqo inay biyihii dhulkay galaan suma shaqaqna alarda shaqan marxaladii labaadu kow biyaa samada laga keenay laba dhulkiiyaa la jeexjeexay dhulkii biyihii yuu cabbay goortuu cabbay ka gadaal suma shaqaqna alarda shaqan fa ambatnaa fiihaa xabban wa cinaban wa qadban wa zaytuunan wa naklan wa xadaa'iqa hulban wa faakihatan waaban bimaada yaa rabbi mataacan lakum idinkaan idin masruufaya weli ancaamikum xoolihiinina waa masruufayaayo haddii lagu yidhaahdo xoolaha adiga aada leedaheed hanato baadiyo biyo ka dharji xaggeed ka keeni lahayd xoolihiina waa lagu masruufay oo biyo eebba dejiyey iyo baad eebba bixiyey bay ku cunayaan aduu waajib kugu ah allaa kala xilqaamay intaa kadib xoolihii waxay cuneen oo caws iyo biyaah yaad adna xoolihii ka cunaysaa iyagoo caaniya subag iyo hiliba farsamada arag xoolihii caws iyo biyay cuneen laakiin adiga xoolihii maxaad ka cunaysaa caano nadiifa iyo hilib iyo subag oo cawskii iyo biyihii calooshii xoolaha markay galeen aa sidaan loo bedelay wasadaqa allahu fii qowlihi wa ina lakum fi lancaami lacibratan nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farsin wadamin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin neefkaa nool inta nooxa iska koobna intee waay ilaaha yaqaan laakiin waxaan hubnaa lafa inuu leeyahay hilibna leeyahay seedana leeyahay saal iyo maqaarna leeyahay hilibna leeyahay intaasuu neefka markuu neef yahay ka koobmaa haddana intii wax isku dardarsan maaha hadduu kaadina waa kaadi nadiif hadduu xaaraana nadiif wey caanihiina nadiif wey dhiiggii nadiif wey hilibkii nadiif wey markaad hilibka cunaysid caano kaaga jiraan markaad caanaha cabaysid hilibkaaga jiraan kaadi kaaga ma jirto sida loo kala agaasimay arag waxaas yaa maquuniyey ullaahi casa wajal awooddii eebbaa maquunisay awooddii saas wax u maamushay ma jirto ma dhihi karta adiga kolka dhegayso waxaa aayaddan ka horreeyey in kolka hore laga hadlay innaga abuurideeni baa laga hadlay sidii laynoo abuuray kolkii abuurideeni laga sheekeeyey ayaa haddana raashinkeenii laga sheekeeyey labadaa daliil haddayna deeqi waayaan oo daliilkii hore qutila linsaanu maa agfarahu min ayi shayin khalaqahu oo adiga alle ku kibraaye diinta ku kibraaye rasuul ku kibraaye maxaa lagaa uumay min ayi shayin khalaqahu min nudfatin khalaqahu faqadarahu huma sabiila yasarahu huma amaatahu faaqbarahu huma idaa sha'a ansharahu kalaa lamaa yaqbid ma amarahu inta hadday ku deeqi weydo raashinkaagii weyma haddana falyundur ilinsaanu ilaa tacaamihi labadaa markay ku deeqi waayaan abaalkaaga waa lagu marina yawma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi qiyaamada runtan farta lagaa saara lagu cidbina lagu abaalmarina haddii kale labadaan adilo adiga abuuridaadii minaayi shayin khalaqahu iyo falyandur ilinsaanu ilaa taxamihi labadan intay ku qanxiyaan ilaaha adna ku umay cuntadaana kuu sameeyey rumeeyo ra' toosoo jidka xalaashaa qabso qallooxa iyo musuq maasuqa edeb darrada dhaaf waa yeeli weyday soo maaha maalina lagula sugaaya aada habartaada firi doonto adoogaa dafiri doonto ilmihiiyo islaamta ka dhuuman doonto yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yawmaidin shaanu yuqniih natiijadiiyo gebagabadii wujuuhu yawmaidin musfiratun daaxikatun mustabshiratun wajiyaalkii qancay ee abuuridii la abuuray ku qancay ee ilaahay abuuray rumeeyee raacay ee cuntadan loo sameeyey ku qancay waa kaa mustabshiratu tii labaad ee abuuridii la abuuray iyo cuntadii la siiyey midna ku qanci weyday ee edabdarro ku dhaqantay kuna dhimatay wa wujuuhun yowmaidin calayhaa kabaratun taraaquhaa kataratun wejiyaalka waa kuwama ulaa'ika hum lkafaratu lfajara falyadur linsaanu qofkaa fiiriyo ilaa tacaamihi cuntaduu cunaayo inaa anaga eebaa asababnaa shubnay cunto haddaan idiin samaynaynay almaa biyo yaan samada ka shubnay saban shubitaan uma ka gadaal shaqaqna alarda say dhulka marka horena biyaha u qaadato marka labaadna cuntadu uga soo baxdo shaqaqna alarda dhulkiiyaan jecjecnay shaqan jexjeci oo faambatna waa dhalinay fiiha fi lardi ardada gudaheeda xabban galaydi iyo digirtii salbugtadii waxaanaad cunaysiin ee xabadda aan dhalinay wa cinaban geedkan cinabka aan idiin dhalinay wa qalban cawskii xoolaha wa saytuunan faakihadii waxaa kaloo sheeba yidhi waanzalna wa anzala eeba waa dejiyey min asamaa kor ayuu maan biyo ka dejiyey oo fa akhrajna isla markiiba waa bixinay bihi bisababilmaa biyihii sababtooda aswaajan noocyaal min nabaatin daaqa shataa kala duwan kulu wixii idinka idiin cunama oo miraa adinka dadkaa cuna wixii kale warcow daajiya ancaamakum xoolihiina daajiya wa qaala waxaa kaloo seeba yidhi laa ilaaha axad gar lagu caabuda ma jiro ilaa huwa isagaa sidaan yeelay maahaane walaa rabba wax rabbi ah ma jiro siwaahu isaga ka soo haray wuxuu yidhi risqiga iyo raashinkiisay ku imanayeen baa weli layna baraya anzalna waa dejinnay min asamaa kor macan biyaan ka dejinay faasqaynaakumuuhu biyahaan kor ka dejinay baan idinka waraabinay wamaa antum idinka maydaan ahayn lahu biyaha bikhaasiniin kuwa kaydaystay oo biyahan samada laga keenay meeshii laga keenay adinka maa ku bakaartay maya wamaa antum lahu bikhaasiniin bakaar aad leedihiin biyahan lagama keenin w wa qaal waxaa kaloo sheeba yidhi laa raasiqa mid cunto bixiyaa ma jiro ilaa huwa isaga maahaane subxaana xeeb badana wamaa min daaba dhulku socotaa ma jirto mid tukubto socota fil ardi dhulka gudihiisa ma jirto addaabatu maa yadibu calaa wajilard dhulka korkiisa waxaa ku socda ama bog ha ku socdo ama laba lugood ha ku socdo ama afar ha ku socdo ama lix iyo ka badan ha ku socdo wa fii suurati nuur qowlu lmawlaa tabaaraka wa tacaala wallaahu khalaqa kula daabatin min maa'in fa minhu man yamshi calaa batnih wa minhu man yamshi calaa rijlayn wa minhu man yamshi calaa arbac ma intaas keliya yakhluqu llaahu maa yashaa hangaraaraxba waa jira wax lagu isha tirin kara male intana walaxa isla dhaqaaqa intana walaxa isla dhaqaaqa yakhluqu llaahu maa yashaa idan wamaa min daabatin dhul korkiis wax ku socda filardi ma jiro ilaa hadday daabad jirto calaa allaahi eebbaweyne korkiis waxaa ah, risquhaa cunta siinteeda wey bani aadamka wax ka qaab daran hore looma ah wamaa min daabatin fi lardi ilaa calallaahi risquhaa middaa waasiiqatu iltisaamaa la yidhaah waxaa ina allaha subxaanahu watacaala kataba alarsaaqa cuntaduu qof walba cunaa yuu qoray goorma qabla an yaftaxa alafwaaha afka intaan la jeexin a cuntadii la qoray markaa ballanqaad baa laynasiiyo waxaa la yidhi wamaa min daabatin fi lardi dul korkiis wax ku socdaa ma jiro ilaa hadduu jiro cala allaahi eebbaweyne korkiisa u risquhaa daabadan waxay cuni ilaahay korkiisa waa intaasoo naguma filaateen waxna waa naloo ballan qaaday waxna waa naloo diray maxaa naloo diray alcibaada wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun cibaadaa naloo diro naloo umay cuntona waa naloo ballan qaaday saas darteed waxaad ku arki mid labada indhood iyo dhegaya lagu habala oo kaa dhaqan sooma jiri haddii xigmiyo caqli iyo raganimo iyo xirfad lagu noolaana xoolaha maay ku nool yihiin caqliba marka aniga nin maskax weyn oo abwaana oo shaqaystaanahay markaad leedahay xoolaha ma shaqaystaan ma abwaana waa kaa nool fiican yihiin xaaraanna ma cunaan dhibaatana ma maraan waxna ma xadaan tuuga maaha dembina ma galaan idan fisqigii waa madmuun ilaa xaalahay risquhaa ibaweynihii uumay korkiisa yaa nafla kulligiis cuntadiisii ballan qaaday taas waa aamini weyne waana qancin weyse waxaan idhi risqiga korkaygu fulaa keliya kaama rabne noo sheeg xag iska yimaada wuxuu yidhi wa fi samaa'i risqukum koraan ka keenaa koraan ka keenaan waa naafix weys ilaahay waa dhaartay markii dambe fawa rabbi isamaa'i walardi inahu laxaqun ilaaha cirkeeda markuu rabbigaan ku dhaartay waxaan idiin sheegaa waa run waxaan ilaah gaarsiinay inaan uga dhaarsiinay ilaahu noo dhaartay makhluuqa xayawaanka naflahaa ee risqiga cuna afar ama saddex naflaha kamida oo ugu qaab daran baa jirta oo markay dhagax wixii ka hara xitintooda waa qurunsanaye kow annaga waay laba dabangaallaha waay dabangaallo mataqaani unrays mataqaani saddex quraanjo wey waxaan la darajanahay arka xitintooda wax daymoona saddexdeenaasaa jirta kama maarmee meel ii geli quraanji iyo unrays iyo dad kolka meeshaan la derajo noqonay arka aan wax ismoodayno unrays iyo quraajaan la qiimina libaaxa isagoo bilayaal qaday baahi bastiis laa neef ugaaruu maanta dilana caloosha muggeedu ka qaadana hor uga soxona kusoo noqon ma shimbiraha iyo haada iyo waa ka waraabaha waa sidoo kale waraabaana dhama wax xitintiisii qurunsana albaabka haddii la garaaco koobkiisa asxabba ay dalow gelina annagaa jira yaa kaa xoogaa ma iska aysad albaabka ka garaaca mataqaanaa adooga awa walaalka awa wayuusiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa haddaad u xeli kartana si haddii kalena koobkiisa kaa daadane intaad luuq geli leedahay arrintii kaba kaba waaye qabsax waa daatay rugoshii waa ka hallowday koobkiina waa weysay waxaas waa xis iyo dadaal iyo nahlaan wey koob shaa hadduu ku dhaafa maxaa noqoni iska wado iska xab koobkaaga marka siikatu iltisaam allahi risquhaa waa naanfici weysay jihatu risqi koraa laga keena waa naanfici weysay daarna waa anfici waysay intaas saxaawiya maalin la orda labaatankii ciddiyoodba waa dhilqadeen maxsuulka la keenaana wixii alla qadaruu noqona intaad maanta oo dhan cagamurux u orado ood wax soo wayso guriga markaa timid adoo soo daalay waxoogaa ku yaalla ugu imo oo meelayka ka adogeyn ka yimaadeen muslikaa ku keeniyo daris adigana saakaad cagamurux u kalahday intaasoo qaraad ka dhacday dhibaatoo dhawr martay wax waa soo waysay kastii lagugu talagalay gurigaad ugu imaani dariskaa keenay deriska ama meelaa lagaa wacay lagaa waa furiyey wamaa min daaba dhulku socoto ma jirto fil dhulka gudihiisa ilaa hadday jirto calallaahi allaahi eebba weyne korkii ayaa risquhaa raashinkeedii ahaaday wa yaclam eebba waa og yahay mustaqarahaa meeshay ku sugan tahay cirya dhul wa musawdacahaa meeshii la dhigay labadaba asagaa yaqaan dhul wixii jira cir wixii jira bad wixii jira bari wixii jira badni iyo calool wixii ku jira ma yaclamu mustaqaraha daabadan risqiga la siina meeshay ku sugan tahay iyo wa mustawdacaha meeshii la wadaaca dhigay almaqaru waalmustawdacu haloosha habarta yaa maqara mustawdaca dhabarka aabbaha almaqaru adduunka waalmusawdacu qabrigaa almaqaru adduunkaa musawdac aakhiraa tafaasiir badan ayaa jirta qul maa shita kolka maqar iyo mustawdac meel kastoy tahayba naflaha meeshuu ku nool yahay waa lagu ogyahay cuntadiisana waa loogu geyna waidaa taqarara hadduu sugnaaday bilaa munaasicin wax la loolama oo la murma oo garabgala eebbe inuusan jirin annahu eebbe annahu ana alamra washaana arrinka inuu yahay laa raasiqa cuntan mid bixiya inuusan jirin ila allaahu eebbaweyne maahaane kaana wuxuu noqday daalika arrinka daliilan tusaal buu noqday calaa rubuubiyatihi eebbaweyne rabbinimadiisa korkeeda u daliila subxaanah eebba cablaan badana wa tacaala eebba waa kor ahaaday likhalqihi uunka u uumay idaylkood uu rabbi yahay daliilka saddexaadee caqligaah waa shahaadatu alfitra abuuridii aakirtay albashariyati loo nisbeeyey asaliima caafimaad qabtay een shirki iyo jahli iyo dalaal aan lagu abuurin eesay ku dhalataya shahaadatu alfitra abuuridii baa marag furtay albashariyati loo nisbeeyey dadka asaliima caafimaadka qabtay birubuubiyatihi eebbaweyne rabbinimadiisa ayay qirtay tacaalaa korahaye wa iqraaruhaa fitradii baa qirtay iqraarkii asaarik dhawaaqayay bidaalika rabbinimadii fa ina kulla insaanin qof la arka dhammaantii lam tafsud ayan kharimin fitratuhu abuuridiisa yashcur wuxuu dareemayaa fii qaraarati nafsihi isaga naftiisa jirideeda wuxuu ka dareemayaa biannahu insaanka daciifun inuu jilcan yahay waxaajizun inuu tabarbeelay amaama dii suldaanin eebba buteriya awood leh hortiisa haniyin hodana qawiyin xoog leh wa annahu eebba weyne khaadicun waxaa u hoganaya litasarufaatihi annahu insaankii khaadicun waa hoganaya litasarufaatihi eebba weyne maamulkiisa ayuu u hoganaya fiihi isaga gudihiisa u maamulo wa tadbiirih eebba weyne agaasimidii lahu insaanka uu agaasimay bixaysu si yasruqu uu qaylinayo fii kayri taradud noqnoqad la-aantii annahu in eebe allaahu maxamuud xaqa uu yahay rabbuhu isagu uu rabbi yahay wa rabbu kulli shay wax la arko dhammaantii rabbiga abuuray ee leh ee maamulaya inuu yahay uu ku dhawaaqay wain kaanat walow kaanat haba ahaato haadihi alxaqiiqa xaqiiqadan oo rabbinimadiisa musallamatan mid la nabadgeliyey waataynu nidhi rububiyada laguma munasana uluuhiyada baa laysku diidan yahay laa yunkiruuha wax inkiraya ma jiro aw yumaari ku doodi maayo fiiha gudaheeda kullu dii fitra abuuris mid saaxiiba kulligii saliimatin caafimaad qabta fa inahu mid abuuridiisu caafimaad qabtay yadkur fa inahu yudkaru inahu ina alamra washana yudkar waxaa la xusaya hunaa meeshaas siyaadatan iyadoo ka badan fi takriib kiritaankaan soo sheegnay maa kii u kaana alqur'aanu qur-aanku noqday qur-aankii alkariim wanaagsanaa yantasicuhu mid siibay qur'aanka wuxuu ka soo siibay min ictiraafaati akaabiri lwasaniyiin alaabta kuwii caabudayey kuwii ugu waaweynaa baa warkan qiray fii hadihi alxaqiiqa xaqiiqadan alatii xaqiiqada hiya rububiyatullah eebba weyne rabbinimadii ahay tacaalaa koraaye lilkhalqi uun idaylkii uu rabbi yahay walikulli shay wax la arka kulligii uu rabbi yahay qaala allahu tacaala eebba wuxuu yidhi mushrikiintii baa su-aashaan la weydiiyey walaa in sa'altahum haddaad weydiisid mana xadka khalaqa umay asamaawaat iraryaal waalarda dhulalyaal haddaad weydiisid layaquulunna waxay leeyihiin khalaqahunna hiraryaal iyo dhoolyaal waxaa uumay alcasiis eebaha gobtaa kan adag uunkiisa alcaliim ee aqoonta badan wa qaala eebba wuxuu yidhi jalla waxaa weyn jalaaluhu weynigiisa wala in sa'altahum haddaad weydiisid man haddaad axad weydiisid man ya khalaqa uumay asamaawaat hiraryaal waalarda dhulalyaal wasakhara yaa fudaydiyey ashamsa qoraxda waalqamara dayaxa layaquuluna waxay leeyihiin allahu eebba weyn wa qaala waxaa kaloo seeba yidhi casakaadka uunkiisa wajalla weynaaye qul waxaa tidhaahdaa man axadkeeba rabu samaawaat irayaal rabbigood ah assabci ee toddobadaa wa rabulcarshi carshiga yahu rabbi ah alcadiimi weyn sayaquuluun waxay odhanayaan lilah ow rabbi afar daliilka afraad ee tafaruduhu eebba la keliyoobidiisa tacaalaa koraaye bilmilki hanashuu la keli noqday likulli shay wax la arkay ideylkii uu isaga hantoos leeyahay wa tasarufuhu eebba maamulidiisa almutlaq aan waxba ku xirnayn ee daysan fii kulli shay wax la arkay kulligii gudihii uu maamulo wa tadbiiruhu iskuduwidiisa iyo agaasimidiisa uu likulli shay wax la arkaba agaasimeyba daalun ku tusinaya calaa rubuubiyati eebbaweyne rabbinimadiisa korkeeda id min almusallami arrimaha la nabadgeliyey waxaa ka mid a bihi isaga ladaa kaafati ilbashar dad idaylkood agtooda ana alinsaana dadka ka kayrihi intii kale min alkaa'inaat uunka ka mida alxayati ee nool fii hada alwujuud adduunka aan joogna gudihiisa ku nool laa yamlik ma hanto calaa xaqiiqa run ahaan korkeed sayan waxba maxaa lagu garanayo innaga hadda meesha joogna wax aan leenahay inaan la arag labaa lagu garanayo haddaynu dhalanay maxaan wadanay soo cadaysimo maahay laba goor buu insaanka gacmaha fidiya kolka markaan dhalanay waxaan wadanay lama arko kow laba markaan dhimanna maxaana raacay idan haddaad dhalatayna halla ma wadanin rubax sokora ma wadanin haddaad dhimatana xabad naxnaxa kuma raacayso ma wadatid idan awalaad wax lahayn awalaadan wax lahayn marka allihii wax lahaa iyo waxaan laleeyahay labadaana isu haraay innaa naxnu narisu alarda waman calayha dhulka iyo korkeeda waxaa ku sugan anagee baa dhaxlaynow wahuwa khayrulwaarisiin inta wax dhacasa wallaahu khayrulwaarisiin isaa ugu khayr badan bidaliili annahu insaanka yakhruju waa soo baxa waa markuu dhasho awala ma wakti kan ugu horeeya uu yakhruju ka soo baxa xaloosha hafarta ilaa hada alwujuud adduunku u soo baxo wuxuu soo baxayaa caariya aljismi korkiisoo qaawan dharraan isagoo dharraana oo qaawan ayuu soo baxaya xaasir araasi isagoo madax faydano cimaamad iyo duub iyo taaj iyo geesageesiyo dhigaal male madax ebero intaan leh koona aad moodid tima fiicnaan lahayn xaafiya alqadameyn sigisyo male buudad male kaba male calxalihii waa cad yihiin madaxii waa faydan yahay korkii waa qaawan yahay xaafiya alqadameyn labadiisii lugood ay cad yihiin wayakhruj waa baxa cindamaa yakhruju goortuu baxa minhu min alwujuud adduunka markuu ka taga hoos dhimana mufaariqan isagoo ka tegay lahu wujuudkii laysa macahu uusan ahayn shay-un waxba si waa kafanin mara kafana oo lagu duuduubayo yuwaaraha lagu qariyey bihii kafanka jasaduhu fulxumisaa lowri wey maxaa jira haddaad nooshaad baqaawanaatide wax la fahmaayaa tahay laakiin haddaad dhimatay oo il indhihii ilxayrka intuu gadoomay madowgii haddaan soo baxay bishimihii wixii isku dhacay mar in iska kaa saaro maahaan ilmaha balxa waa laga kala carara waxa la daymoon kara mati midabkaagii waa bedelmay afkii waa kala haysaa idan ma lagu adkaysan kara soo mara la iska kaa saaro haddii kale ilmaha iyo bilcadda naga barxinaysa mufaariqan lahu adduunku wujuudkiibuu faaruqay laysa macahu shayun wax la jira male siwaa kafanin mara lagu duudubeanan ahayn yuwaaraa bihi kafanka lagu qariyey jasaduhu isaga badankiisa ee fa kayfa sideeba idan haddii warku saa yahay yasixu say u suuragelaysa an yuqaal in la yihaa ina alinsaana dadka maalikun wuxuu leeyahay lishay-in waxbuu dadku leeyahay cala alxaqiiqa run ahaan korkeed fii hada alwujuud adduunka gudihiisa sida loo dhihi kara waa side lama dhihi kare waidaa batala hadduu buray an yakuuna alinsaan dadka inuu noqdo wahuwa insaanka ashraafu haadihi alkaa'inaat dadan ka hadalay soomaa haddaba dadkii haddaan ogaanay oon runtii sheegnay wax inuusan lahayn waxaan dad ahayna wax leh yaa dhihi kara abadan waidaa batala hadduu buray an yakuuna alinsaanu dadka inuu ahaado wahuwa dadka ashrafu haadihi ilkaa'inaat inta korka adduunka ku nool ka u qiimi badan uu yahay maalikan inuu wax yeeshay hadday suurogeli weyday lishayin shay inuu leeyahay minha kaa'inaadka ka mida faman ilmaaliku idan yaale dadki inuusan waxaan lahayn waa ogaanay faman ilmaaliku kale waa kuma idan haddaan dadkii wax sheekhaa ka jawaabay almaaliku axadka u idaylkii leh huwa maaliga allaahu eebba weyne wey wallaahu eebbe waxdahu keligii baa leh wa biduuni jadalin muran la-aan walaa shakin shaki la-aan walaa rayb muran la-aan wamaa qiila wixii la yidhi oo wasullima la nabadgeliyey fi lmilkiya xagga waxlaanta xagga waxlahaanta ayaa yuqaalu la odhanaya wayusallim yusallam la nabadgelinaya kadalika sidoo kale fi tasarufi xagga maamulka iyo wa tadbiir agaasimidda likulli sha'nin xaal kulligii la maamulo la agaasimo min shu-uuni haadihi ilxaya adduunyadan oo tana arrimaheeda ka mida shiikhii waa dhaartay walaa amrullah eebbaweyne noloshii baan ku dhaartay idan milkigii iyo maamulkii iyo hanashadii lahiya iyadaa sifaatu rububiya rabbinimada tilmaanaheeda waaba saddexda alkhalqu waalmilku watasaruf alkhalqu uu mid wax la wumo alrisqu cunto la bixiyo almilku wax la hanto atasaruf wax la maamulo atadbiir wax la agaasimo waa taa rabbinimadii wa qadiiman horay ayaa qad sallamaha waxaa u nabadgeliyey rabbinimada akaabirulwataniyiin alaabta kuwa caabuda kuwa ugu waaweyna gaalada min cabaadati ilasnaam samanyaal kuwii caabudayey sajala dalika markaas waxaa noo dhigay alqur'aanu alkariim fii kayri suuratin suurad ka badan min suwarihi suuradihiisii kamida ayuu qur-aan kariimkaa noogu dhigay qaala tacaala eeba wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa kasu bal weydi waxaan caabudayo waxaan eeba ahayn waxaad ku tidhahdaa man axad ka yarsuqukum idin cunto siiya risqiga meeshuu ka yimaada waa baranay samaduu ka yimaadaa dhulkana waa ka soo baxa haddaba roobka yaa keena dhulkana miraha ka soo saarow qul waxaad tidhahdaa rasuul allow man axad waa kuma yarsuqukum idin cunto siiya min asamaa'i kor roobkii baa loo dan leeyahay walardi dhulka mirihii baa loo dan leeyahay aman axad waa kuma yamliku anta asamca maqalkoo dhegaha walabsaar aragga yaa leh qofna madoobeeya qofna u daaya waa man axad waa kuma yukhriju alxaya waxa nool ka soo bixiya min almayit waxa noolay oo ukun qallafsan oon waxba ahayn baa ilmo ka baxaya wa yukhriju almayit oo ukunta yaa bixiyey min alxayi shimbiro digaaga wa man axad waa kuma yudabiru agaasima alamra talada adduunka qoraxdan soo baxayse dhacaysa roobkaan da'aya raajinkaan soo baxay dadkaan dhalanaya dadkaan dhimanaya dawladdan dhismaysa middaa dhacaysa hawshaan yaa haya fasayaquuluuna allah munan ma leh id sheegataa ma leh fasayaquuluun jawaab kale ma leh ee waxay odhan doonaan allaahu eebba weyne ayaa facala jamiica maa taqadam waxaan soo sheegnay idiilkiis allaa sameeyey ee faqul waxaad tidhahdaa afalaa tattaquun taasba waa garateene inaad eebbe ka cabsataan oo xariisiisa iyo cadaabkiisa ka dhowrsataan oo iimaan saxiixa iyo camal saalixa ku dhowrsataan oo kufriga shirkiga iyo macaasida ka fogaataan tana maa ka dhowrsataan fadaalikum arrimaha lasoo sheegay axadka maamulay waa allaahu uluuhiyadii wey baa macbuud xaqa ah rabbukum isagaa rabbigiina ah kolka allanimadii oo rubuubiyadii iyo caabudidii labadaba keligiisa cibaadana leh rabbina alxaqu rabbinimo runa iyo ilaahnimo runa isagaasaa leh kol haddii runtu caddaatay wixii kale la sheegaba famaadaa bacda alxaq xaq maxaa ka dambeeya ilaa bolaal baadinimo maahane alfaslu haalisu fasalkii saddexaad baan gallay alimaanu billaahi waa ka soo baxnay alimaanu birububiyati illaahi waa ka soo baxnay alfaslu haalisu cashirka saddexaad wuxuu ka hadlayaa aliimaanu rumayn biilaahiyat illaah eebba ilaahnimadiisa cid ilaahda waa maxay cibaadadiisa wey haddaan wujuudkiisii ogaanay oon salaynay rabbinimadiina ogaanay oon salaynay cibaadadiina keligiis aa loo rabaa aliimaanu rumayn biilaahiyat illah eebba weyne ilaahnimadiisa tacaalaa korahaye ilaweliin ummadihii horreeyey min aadama bilbashar calayhi salaam waalaakhiriin kuwa dambeeya oo innagaa intoo dhanba ay isaga caabudayeen yu'minu lmuslimu qofka muslimihii wuxuu rumaysan yahay biuluuhiyatillah eebbaweyne ilaahnimadii tacaala kor ahaye bijamiici lawali dadkii horeeyey idaylkood uu ilaah u yahay oo cibaada uu ku leeyahay waalaakhiriin wa jamiici alaakhiriin dadka dambeeya dhammaantood uu ilaah u yahay oo uu ku leeyahay inay keligii caabudaan wa annahu eebbaweyne laa ilaaha mid kar lagu caabudaa ma jiro hayruhu isaga aanan ahayn walaa maxbuud mid la caabudaa ma jiro bixaqin gar lagu caabudo siwaahu isaga ka soo haray wadaalika arrinkaasna liladilla tusaalayaal annaqliya laga maqlay haliya rasuul waalcaqliya maskaxdii ammaanka lagu garan karo ataaliya ee soo socota walihidaayatillah eebba weyne hanuunintii tacaalaa koraaye lahu lilmuslim uu muslimka ku hanuuniyey ilaahnimadii qabla kulli shay wax la arko dhammaantii ka hor hanuuniyey id man qofu yahdi illaahu eebba hanuuniyo faa huwa kan eebba hanuuniyey ayaa almuhtadi mid hanuunaa waman qofu yudlil eebba lumiyey falaa hadiya mid hanuunin kara ka eebba lumiyey lahu uma sugnaanin aladilatu naqliya adiladii naqliga samciga ahay rabbiga rasuul laga maqlay kow shahaadatuhu eebba weyne kiridi tacaalaa kolahaye inuu keligii ilaah yahay asagaa faqiray wa shahaadatu malaa'ikatihi eebbaweyne malaa'igtiisii uunka ugu qiimi badnay baa qirtay wa ulilcilmi aqoon-yahanada nebiyaasha rususha culamada ayaa intuba waxay qireen calaa uluuhiyatihi eebbaweyne ilaahnimadiisa korkeeda subxaanah ceebla-aan badnaa wa tacaala kor aha faqad jaa-a waxaa yimid fii suurati aali cimraan aali cimraan suuraddeeda gudaheeda waxaa ku yimid qawlu eebba uu yihi shahid allaahu eebacde oo qaryay annahu arrinka inuu yahay laa ilaaha gar mid lagu caabudo inuusan jirin ilaa huwa isaga maahaane waalmalaa'ikatu malaa'igtiina qirtay wa ulilcilmi aqoon-yahanadiina waa qireen waxaa intaa lagu daray qaa'iman alla ku filan inuu yahay uun idaylkii bilqisdi garsoor iyo cadaaladu laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa eebbaweyne maahane aliya alcasiis kaadkaa uunkiisa alxakiim murtida badna ee maamulka wanaagsanaawe laba ikhbaaruhu eebbaweyne warramidii tacaalaa korahaya bidaalika uu warkaa ku warramay fii kayri aaya aayab waxaanan ahayn min kitaabihi alcasiis eebba kitaabkiisii ka mida qaala tacaala eebba wuxuu yihi allaahu maxabuudka xaqa laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahaane alihi alxayu noola alqayuumu uunkiisa kufillaanta badna maxkamada yacla laa taakuduhu eebba weyna ma qabato sinatun lulmo walaa nawmun hurdo seebay u qabata uunkaa idin uu ilaalinaya eegaya waqaal waxaa kaloo seeba yidhi wa ilaahukum macbuudka cibaado idinku leh ilaahun macbuud wey waaxidun mida laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahaane alraxmaan naxariis guuda uunka wada gaarta naxariista alraxiim mid gaar ahaalee naxariisa wey waa qaal wuxuu eebe yidhi linabiyihi muusa wuxuu u yidhi calayhi salaam korkiisa nabadgelyo aatee inanii aniga ana aniga keligay ba allaahu maxbuud xaqaa laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga maahaane facbudnii muuse icaabud wa qaal waxaa kaloos eebba yidhi linabiyina nabigeenna u yidhi maxamedina sala allahu calayhi wasalam faclam maxamed ogow annahu arrinka inuu yahay laa ilaaha inuusan jirin kar mid lagu caabudo ila allaahu eebba weyne maahaane wa qaal waxaa kaloos eebba yihi mukhbiran isagoo warramaya can nafsihi ka warramaya huwa eebbe maa allaahu maxbuud xaqaa aladii allaha laa ilaaha kar mid lagu caabudo uusan ahayn ilaa huwa isaga maahaane caalimu alghaybi washahaada wax muuqda iyo waxaan muuqan labadaba allaha yaqaan huwa keligii maa arraxmaan naxariis badanaa arraxiim naxariis gaaraanale huwa eebbe baa allaahu maxbuud xaqa aladii alla uusan laa ilaaha gar mid lagu caabud ahaanin ilaa huwa isaga maahaane almeliku ee dawliga alquduus hufnaan iyo dahirnaan badan wey wallaahu aclam